bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mxamd وعlى آlih وصaxbih aجmacيn ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii sulam اlwصul ilى cilm اlأصuul lsheykh xaafid ibn axmed alxakamiy raximah اllahu tacaala waxaan ku jirnay baab اlasmaaءi wالصifaat waxa uu sheekhu ka yiri guud ahaanna gaar ahaan saasaan ku jirnay guud ahaanna tawxiid اlmacrifati wاlإhbaat asmaada alle subxaanahu watacaala kuwo waxaa ka mid a eh, aan alle subxaanahu watacaala lagu magacaabi karin ilaa iyagoo magaca magaca magac kale oo la socdo ma ahane waana waana asmaada maalan ay kamid tahay addaaru nnaafic oo kale eh, alqaabid albaasit oo kale almucizu almudilu oo kale maxaa yeele haddii midkood lagu sifeeyo masalan almudillu oo kale keligiis haddii magac looga dhigo alqaabid oo keliya haddii magac looga dhigo yacni madxi iyo kamaal ma tusaayo laakiin marka labadaba laysku keeno la yidhaahdo alla subxaanahu watacaala waa kan wax cizeeyo oo wax dulleeye la yidhaahdo kamaalulqudra ka soo baxaysa meeshaas ayb taasay marka culamada qaarkood ay sheega saasay yidhaahdaan ibnulqayim nuuniyada sida uu ku tilmaamay <clears throat> waxaa kaloo sidoo kale iyadana baabkan ku jirta tilmaamaha qaarkood alle subxaana watacaala lagu tilmaami maayo ilaa iyadoo muqayad amaahan bacdu sifaat alla subxaana laa tuusafu allahu tabaaraka watacaala alla laguma sifeeyo ilaa iyada oo qaydan ma ahane saasay kusoo aroortay habkaas ayay kusoo aroortay marka lama idlaaqaayo oo masalan waxaa kamid a ah sifatu lmakri sifatu listihzaa sifatu eh, eh, yani eh, sifaatka noocaas oo kale ah wayamkuruuna wayamkuru allah ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum marka khaadic ilaahay tilmaam ugama dhigaysid ilaa in ay qaydan tahay maahani oo waxaad leedahay mukhaadiciinta ayuu alle subxaanahu watacaala ou shirqoolaa nacam saasaa leedahay marka nacam wayamkuruuna wayamkuru allah allahu yastahziu bihim wayamuduhu fii tuugaanihim yacmahuun mustahzi'iinta ayuu alla subxaana watacaala uu ku istihzaaa istihzaahaas marka iyo makrigaasna waxau noqonaa sifa oo cadli keenayso maxaa yeele haddii yacni dadki iyaga sidaas aljazaau min jinsi alcamal dadkan marka camalkoodii oo kale ayaa ayaa lagu abaalmariyay cadli waaye marka ma ahan marka sifo oo laakiin haddaa makri ilaahay isaga iblaaqdo makrigu mararka qaar waxau noqdaa sifo oo naqsiga noqona nacam marka taasaa la diidaya nacam <clears throat> taa marka iyado labadaas marka shayna waa waa ku jiraan waxyaabihii marka alasmaa sifaat laga sheegayo waxaa noogu soo dambeeyey culuwiga alla subxaana watacaala alla inuu culuwi mutlaqa uu leeyahay culuwu qahrin wa culuwu shani iyo wa culuwu alfawqiya oo culuwu daad ah markaasuu yihi wadikruhu lilqurbi waalmaciya lam yanfi lilculuwi waalfawqiya fainahu alcaliyu fii dunuwihi wahuwa alqariibu jalla fii culuwihi waxa uu yihi wadikruhu sheegidiisa lilqurbi iyo walmaciyati ou sheegay alla subxaanahu watacaala oo alla lagu sheegay sidaas isku sheegay lam yanfi ma anfinayo lilculuwi sarayntii waalfawqiya iyo fawqiyadii maxaa yeelay fa inahu alle alcaliyu weyaan midkii sareeyo fii dunuwihi maca dunuwihi dhowaantiisa lala qabo wa huwa alla alqariibu weyaan waa mid dhow jalla wo weynaan alla subxaana watacaala wa huwa alla alqariibu weyaan mid dhow fii culuwihi maca culuwihi lala qabo sarrayntiisa jalla sarre weynaayihi alla subxaana watacaala marka qurbiga iyo maciyada waa qurbi caama qurbi khaasa maciyatun caama wamaciyatun khaasa ayaa jirto maciyada caamkaa waa midda alla uu leeya huwa macakum aynamaa kuntum waana maciyatu ixaada wa maciyatu cilmin aayadaha saasay ugu soo arooreen siyaaqa aayadahana tusaaya siyaaqa aayadaha ayaa tusaaya qurbigana waa un saas walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid maciyada iyadana waa saasoo kale huwa macakum aynamaa kuntum bal aayad keligeedaa lagu wada sheegay labadaba fii suurati alxadiid huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sitti ayaamin tuma stawaa cala alcarshi yaclamu maa yaliju fi lardi wamaa yakhruju minha wamaa yanzilu min asamaai wamaa yacruju fiiha wahuwa macakum alla subxaana wa tacala waa idinla jiraayamarka hal aayad in alle laga sifo iska horjeedo oo lid isku ah oo ku sheego waxaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira marka wax iska hor imaanaya ma aha maciyada saasaana eh, alimaam eh, ibnu jariir adabari markuu aayadahan fasiraayo macnahaasoo kale u ka fasiro huwa macakum yani cilmigii alle subxaana watacaala iyo ixaaqada alle ayaa idinla jirto eh, yaclamu mutaqalabakum wa maswaakum wahuwa calaa carshihi saasuu yii carshigiisuu ka sarreeya alla subxaanahu watacaala waana idin ogyahay adinka maciyadii caamka hadaymaciye caam hadday tahayna siyaaq wuxuu tusaa cilmi inay tahay maciyadu hadday khaas tahayna ta'iid in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun oo kale alla muminiinta wuxuu kula jiraa inuu xoojinayo maciyaduna ma keento ku dhex jir iyo wax lamida ma keento iyo mumaasaja keliya ma keento bal qofku eh, yani alla subxaana watacaala isagoo carshiga ka sareeyo dhan adiga kula jiri karaa luqadana taas waa ku sheegnay inay ku tahay shaa'ic inay ku tahay waxaa kalood ogaanaysaa wixii siyaaqa oo tuso ta'wiil ma aha sababtoo ah siyaaqu habka uu hadalku u taxan yahay ee uu hadalka u socdo yacni qofka mutakalimka ay hadlaayo sidiisaba waxa qof axadka oo la hadlaayo wixii uu naskaas uu ku hadlo uu ka fahmi karo ee dihnigiisa usoo degdegayo ta'wiil ma aha waxaan dihnigiisa usoo degdegaynina ta'wiilay noqonayaan marka adiga haddii siyaaqii wax lagugu sheegay iyo ereygii markaad isku fiiriso macnihii aad ka fahmtay oo dihnigaaga usoo degdegay ta'wiil ma ahane waa macno yacni markaas daahir ah waa nacam maa dalla calayhi siyaaqu falaysa bita'wiilin nacam marka qurbigii iyo culuwigii macaanidaasay leeyihin walidaalika qurbigu isaga haddau khaas yahay weliba wuxuu soo arooraa xaalaad khaasa ah. mar kasta ma aha markaa sujuudsan tahay sulusu leyl alakhiir axadka weliba salaada usoo kaco waqtigaas waxay cashiyata carafa galabta carafaad waktiyo awqaad khaasa ayaa qurbiga khaaska loo sheega culuwiga laak waa mutlaq waa isaga oo mar kasta alla subxaana wa tacaala waa sareeya dhawaanshahan qurbigan iyo maciyada khaaska ahna waa wax shuruuda ku xiran ama awqaad gaara leeba waqtiyo gaar ah leeba marka maciyadii iyo iyo qurbigu markay khaas yihiin sifo mutlaqa lagama dhigi kara markaasuu wuxuu yihi xayun waqayuumun falaa yanaamu wajalla an yushbihahu lanaamu xayun alla subxaanah watacaala huwa isagu xayun weeyaan waa mid nool wa qayuumun weeyaan mid u taagnaansho badan yacnii xaajaadka iyo makhluuqaadka danahooda alla subxaana watacaala waa kan u taaganoo maamulid badan iyo wixii isaga marka iyo nafsadiisa alla subxaana watacaala isaga u taagan cid alla u taagan ma jirtay asaa isu taagan alla subxaana watacaala bimacnaa allah subxaana watacaala naftiisana asagaa maamulo khalqigana asaga ayaa danahooda mar walbo maamulo oo u taagan labadan magac marka alxayu sifatu alxayaa iyo sifat alqayuumiya ayaa laga kala faa-iideysanaa waana labo la yiraahdo sifaadka oo dhanba labadaanay usoo laabtaan labadan magaca u asaala tilmaamaa ilaahi subxana watacaala oo dhan maxaale sifaatu zaad oo dhan xayaatada u asaala sifaadka ficligana qayuumnimada sifatu lqayuumiya oo asala qur-aankana saddex meelood uga soo aroortay fi suurati albaqara aayat lkursi afdalu aayatin fi lqur'aan ama acdamu aayatin fi lqur'aan suuratu ali cimraan awelkeeda iyo suuratu taaha xayun alle subxaana wa tacaala waa mid nool nolosha alle uu nool yahay waa nolol markaa aan geeri aanay marna taabanaynin tasmiyada sifada marka magacaabideeda mararka qaar waxaa dhici karto tilmaan in xagga magaca ay wadaagaan tii alla subxaana watacaala iyo tii bani aadamka loo sheegay xagga magaca laakiin xagga magaca inay wadaagaan ka dhalan mayso xagga xaqiiqadiina inay isku mid ka noqdaan ma ka dhalanayso walidaalika insaanka waxaa lagu sheegay inuu nool yaasna hadda allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum insaankiina waxaa la yidhi waxaa la yidhi isagana yukhriju alxaya min almeyit yani kii noolaay ayuu wuxuu kasoo saaraa wax dhintay sidoo kale samciga iyo basarka inaa khalaqna alinsaana min nusfatin amshaaji nabtaliihi fajcalnaahu samiican basiiran ale allana muxuu yii wahuwa samiicu lbasiiru insaankii waxaa layihi fabasharnaahu bigulaamin caliim allana subxaana watacaala wahuwa alcaliimu alxakiim caliim iyo caliim magacyada labadooda magac waa isku mid magac waa iska shabahaan laakiin xaqiiqada iska shabahaan maya laysa alcilmu kalcilmi cilmigaan cilmigaan lamid ma ah cilmigan jahliga ka horeeyey bani aadamka cilmiga alla laakiin jahli kama horeeyin cilmigan bani aadamka waa hilmaan ayaa kusoo darin kara iyo sahwi cilmiga alla subxaana watacala waxba kusoo darin maayaan marka inaad magac labada magac inay isshabahaan ma keenaysata walidaalika sifaatka dhan waa insaa marka la dhaho sifo kastoo bani aadamna loo sheegay allana isu sheegay xaqiiqada waa ku kala gedisan yihiin magaca unbay iska shabahaan xayun weyaan alla subxaana wa tacaala waa mid nool waqayuumun weyaan alla subxaana wa tacaala naftiisa alla waa midka u taagan makhluuqaadka xaajaadkooda o dhanna alla waa kan u taagan taagnaanshada badan falaa yanaamu ma seexanaayo nafyigan marka qayuumnimada iyayuu macnaynayaa falaa yanaamu seexan maayo oo hadday hurda hadday ku suurtabageli lahaydba qayuumnimadii ma jiri lahayd marka ilaahay subxaana watacaala hurdada ka nusahaya falaa yanaamu ma seexanayo wajalla alla wou weynaaday wajalla an yushbihahu lanaamu uu ka weynaaday alla subxaana watacaala an yushbihahu inay shabahaan alanaamu khalqiga inay shabahaan jala can dalika nacam wajalla alla subxaana watacaala waa weynaaday can an yushbihahu ay can an yushbihahu lanaamu khalqiga inay shabahaan waa ka weynaada alla subxaana watacaala laa tabluqu lwhaamu kunha daatihi walaa yukayifu lxija sifaatihi laa tabluqu ma gaarayso alwhaamu mala-awaalada kunha daatihi daatadiisa xaqiiqadeeda daatadiisa sida ay tahay xaqiiqadeeda ma gaaraan mala-awaalku ma gaaro lama mala awaali karo walaa yukayifu mana qaabayo alxijaa cuquushu caqliyaalku ma qaabaynayaan sifaatihi alla tilmaamihiisahalkaana marka wuxuu leeyahay laa tabluqu lawhaamu dadku waxyaaba ay ismoodsiiyaan mala awaalka waa awhaamtu mala awaal mala awaaladu ma gaaraan kunha daatihi daatada alleh yani xaqiiqadeeda meesha ay ku dhammaanayso xaqiiqadeedu ay tahay ma gaari karaan walaa yukayifu lxijaa caqliguna ma qaabeeyo sifaatihi alla tilmaamihiisa walaa yuxiiطuuna bihi cilma alla subxaana watacala cilmi kuma koobaan bal cilmi ku kooban iska day walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa baaqin weyaan baaqin falaa yafnaa walaa yabiidu walaa yakunu gayra maa yuriidu baaqin huwa alla subxaana watacaala baaqin weyaan waa mid baaqi ah oo haraayo falaa yafnaa halaagsami maayo walaa yabiidu mana dhamaanayo falaa yafnaa ma dhammaanayo walaa yabiidu mana baaba alla subxana watacaala walaa yakuunu mana ahaado hayra maa yuriidu waxa uu doonayo waxaan ahaynna ma ahaanayaan baaqin alla waa harayayo watawakal cala alxayi aladii laa yamuut allah aanba dhimanayninba waa baaqi marka sifatu lbaqaa ayuu leeyahay alla subxana watacaala huwa alwalu walaakhiru markuu nabiga macnayahan wuxuu yiri alwl anta alwal aladii qablaka shay wa anta alaakhir ladii oo laysa bacdaka shay allahuma anta alwal falaysa qablaka shay hortaada wax kaa horreeyey ma jirin wa alaakhiru ayaa tahay falaysa bacdaka shay wax kaa dambeynay maaha oo marka ay dadkao dhan makhluuqoo dhan wax naf ku jirta markay dhintaan alla subxaana watacaala waa ka dhahaya liman ilmulku lyowm lilahi lwaaxid alqahaar falaa yaxnaa ma dhammaanayo walaa yabiidu mana go-aayo <clears throat> walaa yabiidu ma baaba-ayo alla subxaana wa tacaala walaa yakuunu mana ahaado gayra maa yuriidu wuxuu doonayo waxaan ahayn ilaa walaa yakuunu fi lkowni koonka dhexdiisa ma ahaanayo gayra maa yuriidu wuxuu doonayo waxaan ahayn halkan marka iraadadan waxaa loo jeeda aliraadatu lkawniya qadar ahaan koonkan waxaan alla qadarin maka dhacayaan waa macnihiisu iraadada ayaa laba nooca ah, iraada sharciya iyo iraada iyo iraada kowniya ayay u uqeybsamaan aliraadatu alkowniya waa mida qadarka ah waayo ilaahi subxaana wa tacala sidaan ogsoonaha waxa ugu horreeya u abuuray qalinka ahaa calaa khilaafin yani carshiga qalinka yaa horreeyey raajixun oo carshiga horreeyey sida axaadiista qaar ku cad qalinka markuu abuurayna carshiga wixii ka soo harayba makhluuqa qalinka ugu horreeyey markii qalinka oo alla abuurayna wuxuu yihi uktub maxaan qoraa buu yii qalinkii uktub maqaadiir alkhalqi buu yii khalqiga maqaadiirtooda waxa qadarka qor waxyaabaha ku dhacaya khalqiga markaasuu qalinkii dureersaday inuu qoro wuxuu bilaabay inuu qoro maqaadiirteeda marka wixii alla subxaana watacaala uu qadaray ee uu qoray yacni ee alla subxaana watacaala uu jaangooyeyna bannaankuu soo dhigay oo koonkan ayaa ayaa haddana ayay ka dhacayaan waxaasoo dhan alla subxaana wixii qalinka uu qoray ee aqdaar ah khayr iyo shar waxay doonaysaa ha ahaatee banaankaa lasoo dhigayaayo koonkan waa imaanayaan ku yimaado un walidaalika koonka wax ka dhacaayo oo dhan dhammaantood khayr iyo shar waxay doonaan ha ahaadaane waxay ku dhacaan qadaha ilaahi subxana watacala iyo qadarka alle walidaalika marka waxaa la yihahdaa alqadaru qudratullaahi qadarku imaam axmed saasuu dhihi jira alqadaru qadarku qudratullaahi awoodii alla waay subxana watacaala marka awood aan alla awoodiisa ahayn koonkan ma ka socon karta soo ma garanin walidaalika dadku waxay rabaan iyo waxaysa rabinba koonkan waa kusoo marayaan gaaladii iyo muslimkii labaduba wax allaala qofku waxaa weeyaan wuxuusa rabin ayaa koonkii dhexdiisa ou la kulmayaa maca daalika waa ku qasban yahay ma bedeli karo maxaa yeelay waa hawl alla subxaana watacaala uu jaanguoya qadarayna iraadada marka uu sheegaya taas ah walaa yakuunu gayra maa yuriidu midda sharciga ma aha haddana waxaa jirta aliraada sharciya iraada sharciya waxay tahay sharci ahaan ilaahi subxaana watacaala wuxuu rabaa koonkan waxyaaba sharci ahaan uu jecel yahaa jira inay ka dhacaan kuwaas marka ayagu waana dhici karaan waana laga waayi karaan lakin iraada kowniya marna lama waayi karo labadoosaa lagu kala sooci karaa aliraadat alkowniya iyo aliraadat sharciya waxaa lagu kala sooci karaa ridaha ridaha ubandhig ilaahay subxaana watacaala aliraada alkowniya waxyaabaha qadar ahaan koonkan uga dhaco waa isugu jiraa wuxuu raalli ka yahay iyo wuxuusan raalli ka ahaynba yani wuxuu jecel yahay waxaanu jeclaynba laakin aliraada asharciya laa takunu ilaa maa yuxibuhu llahu tacaala iraada sharciya ma ahan ilaa wixii alle uu jecel yahay maan wuxuu alle jecel yahay marka matala aliraadat lkowniya iimaanka iyo kufriga labadaba waa yihiin kufriga alla ma jecla maca dalika aliraada sharciya waa iimaankii alla sharci ahaan iimaanku rabaa in alla la rumeeyo subxaana watacala waa kaas marka taa sharci ahaanta iyadu waa waxaa la socda maxaba mar walba tan iraada kowniya la qasab maaha inay maxabada la socoto qad wa qad waay taasay ku kala duwan yihiin marka halkaan marka taas ujeedaa walaa yakuunu hayra maa yuriidu labadana qur-aanka waa ku timi in allaha yafcalu maa yuriid faman yurid illahu an yahdihi wayashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa wuxuu yihi huwa alla subxaana watacaala baaqin wayaan falaa yafnaa walaa yabiid walaa yakuunu ma ahaado fi lkowni fi lkowni koonka dhexdiisa maa yuriidu wuxuu doonaya waxaan ahayn koonkan kama dhacan munfaridu bilkhalqi wاliraada waxaakimun jala bima araadah faman yashaa wafaqahu bifadlihi waman yashaa adallahu bicadlihi faminhum ashaqiyu wasaciidu wadaa muqarabu wadaa qariidu lixikmatin baaligatin qadaaha yastawjibu alxamda cala iqtidaaha munfaridun rabbunaa rabbigeen munfaridun weeyaan mid la gooni noqday bilkhalqi abuurista iyo waliraadati iyo doonistaba khalqiga iyo iraadadana alla waa mid la gooni noqday isagaa la gooni noqday liqowli illaahi tacaala warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaa waxau doono abuuraa wayakhtaar isagaana doorto ikhtiyaarkan alle subxaana watacala isagaa ayb iraadada marka eh, yani rabbi marka waxau doono iraadadiisa kownigaaba ah, tan laftirkeeda nacam ayb waxaa kaloo iraada sharciyana waa noqon kartaa midaanu alla subxaana watacaala isagaa la gooni ah abuurista iyo iraadada sharciga xukunka sharciga alla la gooni ah waxa kaloo baailna xukun saxa ma aha waxaakinin alla subxaana watacaala mid xukumaayo waayo bimaa araadahu wixii uu doono jalla weynaaye alla subxaana watacaala jaladaa jumla muctarida munfaridun huwa alla subxaana watacaala munfaridun weeyaan mid la gooni noqday mid la gooni a bilkhalqi abuurista iyo waliraada iyo iraadada waxaakimun xaakim marka alla midu xukumayo tilmaamihiisana waa kamid tahay magaca marka waa alxakam ama alxakiim magacan marka alxakam la yiraahdo ama alxakiim la yirah sunada alxakam waa kusoo arooray in allaha huwa alxakam qur-aankana alxakiim waa ku jirtaa xakiim marka ama alxakam bimacnaa marka dhowr macnoba waa noqon karaa almuxkim alla midka wax sugo sharcigiisa waa sugan yahay abuuristiis abuuray abuuris yani dhamaystiran oo sugan waayo waxaa kaloo noqon karaa alxakam ama alxakiim bimacnaa alxaakim midka wax xukumo alla subxaana watacaala xukunka allana laba ayuu uqeybsamaya xukun kowni iyo xukun sharci ah xukunka kownigana asaa iskale xukunka sharcigana alla asaa iskale in ilxukmu ilaa lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah marka macaanidaas oo dhan baa marka ku jirto marka hadii marka magacan alxakam wuxuu noqonayaa marka wuxuu gelayaa saddexda tawxiid waa gelaya tawxiid alasmaa sifaat haddaan ku jirnaa towxiid ululuhiyana waa gelayaao taxaakumka allah loo taxaakumaa maadaama xaakimka sharciga dhabta ah alla uu yahay waa in isaga loo taxaakumo addoonku marka inuu alle u taxaakumo oo <clears throat> u xugun taga alla subxaanahu watacaala waa cibaado waay wuxuu ku mideeyey alla subxaana watacaala taas cibaado waay tawxiid alcibaada marka saasay ku tahay alxakam towxiid urububiyana waa tahayo waxaa ku dhex jiro maadaama alxaakim alla subxaana watacaala uu yahay midka wax xukumo kownan wa sharcan maadaama alla uu yahay axadka sharciga dejiyo iyo axadka yacnii koonkan waxyaabaha ka dhacayo dhan xukumay oo xukuma maadaama uu alle yahay waade taas marka iyadana tawxiid rububiyay kamid tahay afcaasha alla waay marka ficilka allood ku midaynaysa isaga ficilkiisaad ku midaynaysaa oo xaakim musharica alla waay leedahay keligiis ama xaakim fi lkown waa allah subxaana watacaala magacaan marka markau leeyahay waxaakimun jalla bimaa araadahu saddexda towxiid markao soo wadagelaya masaladanfaman yashaa qofkii doono qofku doono faman axadkii yasha alla ou doono wafaqahu waa waafajinaya alla bifadlihi buu ku waafajinaya fadligiisa iimaanku waafajinaya waman axadkii yasha ou doonana adalahu alla waa dhuminaya bicadlihi buu ku dhuminaya marka tana waxaa weeyaan wuxuu kaga hadlaa mashiicada alle subxaana wa tacaala mashiia uu leeyahay alle marka mashiicatullahi marka laleeyahay leeyahay mashiicada iyo aliraadat lkowniya isku mid iraadada laba u qeybsanta mashiicada laakiin ma qeybsanta aliraada waxay u labo iraada kowniya iyo iraada sharciya sidaa sheegnay waxyaaba alle subxaana watacaala tacaala rabo ou qadaray koonka inay ka dhacaan ma baaqanayaan waxyaabahaasna waxay noqon karaan shay maxbuub min cindi illah alla laga jecelyahay wax laga necb yahay iraada sharciyana waxaan niri waxay ahayd waxa alle subxaana wa sharci ahaan koonkan oo u rabo marka in la helana waa suurtagal dadka qaar in laga waayana waa suurtagal laakiin iyada dhammaanteed waa maxbuuba lid allahi tacaala ilahay agtiisa waa laga jecelyahay iraada sharciyada laakiin mashiicada ma la qaybina iyada mashiicatullahi ma la qaybiyo iyada mashiicada ma la qaybiyo waxa la qaybiya waa iraadada mashiicada walidaalika mashiicada alla subxaana watacaala waxay mutaraadif yihiin aliraadatu alkowniya wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah marka mashiicada alla subxaana watacaala waa qadarka alle waxa koonka ka dhacdo iraada kowniya un mashiicadaas marka wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa waxaa kamid a ah, ama waxa uu doono waxa alla subxaana watacaala axadka uu la doonay inuu hanuuniyana waa hanuuninayaa hanuunintaasna maaha inuu axadkaas alle kuleeyahay oo waajib ay alle ku tahaye waa fadli alle subxaanau watacaala qofkuu doonana waa dhuminayaayo cadaaladiisu ku dhumiye kii u dhumiyan ma dulminin alla subxaana watacaala cidna ma dulmiyo wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid marka waxyaabahan o dhan waxay naqdinayaan dadkan marka qadarka ayagoo ku dhuunsan ama ha noqdaan qadariyada oo nufaatlqadar iyo ama ha noqdaan jabriyada oo isbaatka qadarka ayagoo quluwi intay ku sameeyeen markii dambena meel khatara gaaray mabaaxistiisana meel dambaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala fa minhum dadkii ayuu kamid yahay fa ashaqiyu wasaciidu wadaa muqarabun wadaa tariidu fa minhum dadkii ayuu kamid yahay ashaqiyu mid dhur darsaday oo yacnii ayaan darsaday oo khaatimadii ay seegtay walciyaadu billahi waasaciidu ayaa ka mid a dadkii mid liibaanay oo nasiibkiisu wanaagsanaaday oo khaatimadiisu fiicnaatay wadaakan muqarabun weeyaan mid la dhoweeyey wadaakan dariidu mid naxariis alle laga fogeeyey dadkii saasay u qaybsamaan fa minhum shaqiyun wa siduu allaba subxaana wa tacaala yowma yati laa takalamu nafsun ila biidnihi faminhum shaqiyun wasaciid faminhum shaqiyun wasaciid dadkii marka waxaa weyaan waxaa kamid a qof liibaanay iyo qof nasiib darsaday shaqaawada marka maxay ku imaaneysaa dabcan ilaahi subxaana watacaala yaa shaqaawada iyo sacaadada sagaa qoro alla subxaana watacaala qoraalka allana cilmibuu ku socdaa xikmadna waa ka dambaysaa cilmi iyo xikma waxaa kaloo qoraalka waxyaabahaas marka adoonka laftirkiisana asbaabihii oo shaqaawada ku kasbanayeenshaqaawada yani ay ugu imaaneysana addoonka isaga ayaa raaraadsanayen oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii ay xadii axaadiistii xadiidkii ibnu mascuud oo kale markuu ka hadlayo qofka abuuristiisa iyo markuu ka hadlayo waatii uu yiri waladii nafsii biyadihi aakhirka xadiidka waladii laa ilaaha hayruhu wuxuu yihi ina arajula layacmalu bicamali ahli اljana xata maa yakunu baynahu baynaha ila diraac fayasbiqu caleyhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli الnar fayadkhuluha qofka camal ahlijanno sameynaa sida u socdo marka dambe kitaabkiisii wixii loogu qora ka adkaanayo markaas wuxuu sameynaya camal ahlu naar naartii buu gelayaa ka kalena saasoo kale ina arajula layacmalu bicamali ahli الnar xata maa yakunu baynahu baynaha ila diraac fayasbiqu caleyhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli اljana fayadkhuluha camal ahlu janna u samayna waa gelaya markaas riwaaya marka waxay leedahay iyadoo ina arajula laa yacmalu bicamali ahli iljannati fima yabduu linnaas sida dadka u muuqato sida dadka u muuqato camalkan camal ahlu janna wa ayuu samaynaya laakiin meeshaa marka maxaa laga qaadanaa ibnu rajab iyo jaamic culumka wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaya qofkaani qalbigiisa dasiisa wax ku duugan qalbigiisa oo ikhlaas xumo iyo yani xumaan inay qalbigiisa ku duugan tahay xumaantaas ayaa marka hadhow waxay sabab u noqonaysaa khaatumada inay seegto qofkan ka kalena waa saasoo kale markay asxaabtu saasoo kale nabiga sal ly salam uu yiri naf ma jirto ilaa waxii marka ay la kulmi lahayd waa la qoray jannadii iyo naartii saa uga sheekeeyey waatay dhaheen marka fiima alcamal yaa rasuul allah fafiima alcamal camalku marka muxuu yahay oonu camal falayna markaasuu yiri icmaluu fakullun muyasarun lima khuliq camal fala mid kastaa wixii loo abuuray oo markii hore loo qoray ayaa loo fududeeyey ayb marka qof walba camalkiisii ayaa loo fududeeyey wixii loo qoraa loo fududeeyey shaqaawada marka isaga keensanahay sidoo kale alla subxaana watacaala wuxuu yihi wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yuminuu bihi awala mara aayadda kale khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawa walahum cadaabun aliimun yani bima kaanuu yakdibuun marka beenin beeninta ay beeninayeene waxay ku noqdeen markaas in qalbigooda loo daboolay marka sabab waxaa shaqaawada laftirkeeda waxaa sabab u noqonayso camal qofka un ou la imaanayo faminhum dadkii ayuu kamid yahay ashaqiyu mid dhur darsaday wasaciidu mid liibaanay wadaakan muqarabun kula la dhoweeyey waayo wadaakanna dariidu ku fogeeye weeyaan lixikmatin baana alla u saa u yeelay midna u dhoweeye midna u fogeeye lixikmatin xikmad xikmadaas oo baaliqatin xeel dheer taasoo qadaahaa alla oo xukumay yastawjibu xikmadaas oo uu ku mudanayo alla subxaana watacaala alxamd ammaan oo ku mudanayo calaa iqtidaahaa iyo calaa muqtadaahaa xikmadaas waxa ay keenayso korkeeda sidaana wuxuu u yeelay buu leeyahay calaa xikmatin lixikmatin xikmad xikmadda waa laba nooc xikma oo khalqigiisa xikmadu markay khalqigiisa tahay dhexdeeda ixkaamu lkhalqi waa ixkaamu khalq abuurista in la sugo waa ida kaanat alxikmatu fi lkhalqi xikma fii sharcihina waa jirtaa xikmada sharciga alle marka ay tahayna iyaduna waa saasoo kale lixikmakan xikmad xikma ayuu midna u dhoweeyey midna u fogeeyey dadkii midna shaqiba ayaa kamida saciid ayaa kamida mid eh, liibaanay lixikmatin darteed xikmad xikmadaasoo baaliqatin xeel dheer taasoo qadaahaa alla uu xukumay yastawjibu oo ku mudanayo alxamda ammaan calaa iqtidaahaa iyo calaa muqtadaahaa xikmadaas wax ay keenysa muqtadaheeda wax ay keenaysa alla ammaano ku mudanaya marka waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacala markasta ammaanuu leeyahay walidaalika magacan la yidhaha magacyada alla subxana watacala waxaa kamid alxamiid alxamiid alxamiid marka la macneynayo waxaa weya alla subxaanayilmaxmiidu kan la mahadiyo la ammaano waay waxaa lagu ammaanaa wax kasta oo keeno hadday khayr yihiin iyo hadday shar yihiin wax kastoo alla subxaana watacaala oo keeno oo ku ammaanan yahay saasuu leeyahay ah, ah, abulqasim ataymi kitaabkiisa alxuja fi bayaan ilmaxaja markuu asmaadan la fasirayo juska koowaad meelaha ugu horeeya wahuwa aladii yaraa dabiiba dardi fi dulumaati fowqa sumi اsakhri wasaamicu liljahri wاlإkhfaati bisamcihi اlwaasici lilaswaati wacilmuhu bima badaa wama khafi axaaطa cilma biاljaliyi wاlkhafi wahuwa alganiyu bidaatihi subxaanah jala hanaa'uhu tacaala sha'nuh wuxuu yidhi wahuwa aladii wahuwa alla aladii allihii weyaan yaraa arkaayey dabiiba darri quraanshada ama dhuuracasada tukubitaankeeda socodkeeda fi dulumaati mugdiga dhexdiisa ay ku kutubaysay ku soconayso fowqa summi sakhri dhagax sisib ah xaal korkiisa ay tahay quraanshadaas alla waa midka arkaayo ujeeda waa sifatu eh, alla inuu marka asmaaiisa waxaa kamid albasiir alla midka arkida badan mid arkid badan wa saamicun mid maqlaaya waay alla subxaanahu watacaala liljahri waxa kor loo qaado wal iyo hoos u udhigidda wax hoos loo dhigo bisamcihi bouna ku maqlayaa maqalkiisa alwaasici u waasic noqday lilaswaati codadka dhan maqalkiisii u waasic noqdo ka waasic noqday codadka o dhan codadka dhan oo waasic u yahay oo de alla subxana wa tacala u ku maqlay sifatu samci baa iyadana tan labadana ilaahay wuxuu ku sheegay laysa shay shayun wahuwa samiicu lbasiir walidaalika caaisha radia allahu canha markii gabadhii ninkeeda ka dacwooneysay oo uu dihaaray markii ay nebiga u timid ay u sheegtay arrinkeeda waxay tidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayay qolka banaankiisa ay kula hadlaysay anigana qolkan ku jira xujrada waxaan maqlaayay oon nuunuudoodan maqlaayay waxna ma aanan wax ay sheegeysana ma fahmaynin allana subxaanahu watacaala min fawqi sabci samaawaat ayuu ka maqlay markaasuu waxyi kasoo dejiyey haweentaas iyo shanigeeda marka samciga alla subxaana watacaala ay kutusaysaa wasaamicun markuu yirina samiicnimada laba magacan asamiic labaa lagu macneeyaa samiic bimacnaa mudriku laswaad aswaadda ayuu alla maqlaayo haleelaaba samiic bimacnaa mujiibna waa lagu macneeyaa almujiib wa qowluhu tacaala ina rabbii lasamiicu ducaa ina rabbii lasamiicu ducaa ay lamujiibu ducaa weyaan rabbigaymaa mid ducada ajiibaya inaka samiicu ducaa ducada midkii ajiibaad tahay waay allow ka kalena waxaa weeyaan marka waa idraaku sawt alla subxaana wa tacaala codka dhan waa maqlaya labadaas macno ayaa samciga marka in lagu macneeya wasaamicun ay mujiibun waa la dhihi karaa mudrikun lilaswaaq waa lagu fasiri karaa liljahri midkii maqlaayo waa alla subxaanahu watacaala wixii kor loo qaado waalihfaati wixii hoos loo dhigo bisamcihi boona ku maqlayaa maqalkiisii alwaasici ee u waasic ahaa lilaswaati codadkao dhan hal mar haday dadko dhan u ajiibaan banka carafo dadka taagan oo dhan allay baryayaan fii saacatin waaxiday alla baryayaan maca daalika allah subxaana watacaala cod cod ugama qaldamayo wa cilmuhu alle cilmigiisa ay muxiiqun midkii koobay waay bimaa badaa wixii muuqdo iyo maa wixii muuqday iyo wamaa wixii khafiya qarsoonaaday ayuu alla subxaana wa tacaala cilmigiisa uu koobay yaclamu khaainat alacyuni wamaa tukfi suduur in allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa wa cilmuhu alle cilmigiisana muxiiun ay muxiiun kii koobay waay bimaa badaa wixii daahiray iyo wamaa khafiya wixii qarsoonaaday axaada waa koobe alle biljaliyi kan weyn waxa muuqdo waalkhafiyi iyo waxa qarsoonaya cilman ayuu ku koobay cilmiga uu ku koobay wa axaada bikulli shayin cilman axsaa kula shayin cilman wax kasta alle subxaana wa tacala wuxuu ku koobay cilmi bidaatihi subxaanahu jala سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه risquhu calayhi رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه alle الغني weyaan alla deeqtoon oo addoommadiisa ka deeqtoon bidaatihi wuu ku deeqtoon yahay daatadiisa subxaanahu nabahnaaye ah jalla wuu weynaaday hanaa'uhu ammaantiisu way weynaatay tacaalaa sareeye shanuhu shanigiisa sareeye wahuwa alganiyu bidaatihi daatadiisu alla ku deeqtoon yahay cid oo wax ka rabaan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallaahu huwa alganiyu alxamiid hina ayaa alla usugnaaday walidaalika yani waxyaabaha alla subxaana watacaala uo ku mutaystay in la caabudo oo cibaadada keligiis uo ku mutaysta waxay tahay sifadan sifatlistinaa adoomada inuu kmakhluuq inuu ka maarmo makhluuquna waxay ku mudan waayeen in la caabudo waxa ay tahay waxaa ka mid a inaysan inay caajiziin ay yihiin oo ay alla u baahan yihiin faqri axad alla u baahan isaga in isaga la caabudo ma aha cidda oo u baahan yahay in la caabudo oon iyada waxba u baahnayn walidaalika nabiyullaahi ciisa ee markii laga hadlaya alla wuxuu yihi malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqatun kaana yaakulaani acaam cuntaday cuni jireen cunto hadday cuni jireen yani cuntay u baahan yihiin cuntay u dhibaato qabaan cuntadana allah keeno allah keeno subxaana watacaala marka ma noqon karaan ilaah taas allana subxaana watacaala waxba uma baahan wahuwa alla subxaana watacaala isagoo alaniyu weyaan bidaatihi kii ku deeqtoomay subxaanahu sareeyey subxaanahu nasaanaayey jalla tanaa uhu ammaantiisii waa weynaatay tacaalaa shanuhu shanigiisii waa sareeyey wa kullu shayin shay dhammaantiisa risquhu risqigiisa calayhi korkiisu ahaaday alle sa issaaray wa kullu shayin shay dhammaantiisa risquhu risqigiisa mubtada labaad ka dhig caleyhi cala allahi alle korkiisu ahaaday wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa ayb marka daab wax kasta shay kasta alla subxaana watacaala risqiisa saa siinay wakayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha wa iyaakum wa kullunaa dhammaanteenna muftaqirun baana kuwa dhibaataysan oo faqri ah baahi qaba ileyhi ilallahi alla u baahi qaba wa kullunaa dhammaanteenna muftaqirun ayaana kuwa baahan ilayhi ilallahi alla u baahan kalama muusaa cabdahu takliima walam yazal bikhalqihi caliima kalaamuhu jala can alixsaa'i walxasri walnafaadi walfanaa'i low saara aqlaaman jamiicu shajar wاlbaxru tulqى fiihi sabcaةu abxuri wاlkhalqu taktubuhu bikuli aani fanat walaysa alqowlu minhu faani haddana sida kalaamkii alla subxaana watacaala buu sheegaya oo waxa uu leeyahay kallama alla wuxuu la hadlay muusaa muuse uu la hadlay cabdahu addoonkiisiiba la hadlay takliiman la hadlay walam yazal kama zuulin alla subxaana watacaala caliiman inuu yahay kii ku cilmi badan bikhalqihi khalqigiisa kalaamuhu alla kalaamkiisa jalla weynaaye jalla uu weynaaday can ilixsaai ayuu ka weynaaday koobitaan in la koobou ka weynaaday walxasri in la koobo ayuu ka weynaaday waalnafaadi dhammaad waalfanaa'i dhammaad dhammaansho ayuu ka weynaaday low haddii saara uu aqal ahaan lahaa jamiicu shajari geed dhammaantiis aqlaaman qalin hadduu ahaan lahaa qalinyaalo waalbaxru baddiina tulqaa ay ziyaadin la ridaayo sabcatu abxurin toddoba badood lagu siyaadinayo fiihi fi lbaxri baddaan lagu siyaadinayo waalkhalqu khalqigiina tagtubuhu ay qorayso bikulli aanin saacad kasta ay wax qorayaan sanad way dhammaan lahaayeen waa dhammaan lahayd badaas badahaas tiradaba waa dhammaan lahayd walayse alqowlu qowlkuna ma aha minhu min allahi alla xaggiisa faanin mid ka dhammaanayo ma aha wuxuu leeyahy qowluhu tacaala walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamun walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin ma nafidat kalimaat llah in allaha casiizun xakiim aayadaasu marka uu ka hadlaya sheekhan laba waxba inta waa uga hadlo kalama muusa cabdihu takliiman alla adoonkiisa muuse ula hadlay la hadlay sida aayadoo kale u keena wakalama allahu muusa takliima masderkana waa tii saddex waxyaabood oo xooji jiray caamilkiisa waa xooji jiray cadadkiisa waa bayaani jiray wuxuu kaloo sameyn jiray marka iyo wuxuu sameyn jiray caamilkana waa adkey jiray cadadkana waa adkey jira noocana waa caday jira caamilkana waa adk caamilka oo ficilkana waa adkey jiray cadadka iyo iyo iyo noocana waa bayaani jiray ti marka ibnu maalik uu ku misaaliyey kasirtu sayratayni sayra di rashad marka kan hadda waa masderkii caamilkiisa adkeynaya waa kallama muusa cabdahu takliiman aayaddana wakalama allahu muusa takliiman ay ku tiri majaaz marka meeshaan ma la sheega karo iddicaau lmajaazi huna mamnuuc in majaaz halkan lagu sheegto waa mamnuuc walidaalika muctasilada waxay u dhibaatoodeen laba waxyaabood inay dhahaan wakalama allahu ay wajaraxa a loo jeedaa bay dheheen marka waxaasna saxiix ma ahanwaxaa kaloo iyadana ay yidhaahdeen wakala qaarkood taxriif lafdiga bayba sameeyeen wakalama allaahu muusaa wakalama allaha muusaa ay dheheen maadaama muusa xarakada icraabta aysan ka daahiri karin oo isim maqsuura uu yahay ayay waxay is yidhahdeen bal meeshan ku dhuunta wakalama allaha muusa qaarkood abu abu camr ibn alcalaa ayay dhaheen qiraa noo akhri saasoo kale intaasaan ku seenaynaa markaasu wuxuu yihi caqligaad la adiyin seen la yeelayo qowluhu tacaala walamaa jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu tan seen la dhahaa buu yii haddii taaxataa saas la dhaho marka aayadda marka beytkan marka wuxuu ku sheegay in alla subxaana watacaala muuse u la hadlay marka muuse cidda la hadasha waa allah subxaana watacaala markii oo dhuur saynaa yimidowna la hadlay ilaahay subxaana watacaala muusena marka waxuu maqlay hadalkii allou maqlay subxana waxa uu maqlay hadalkii allay ahaayeen maaha hadal kale ma aha geedana marka geedna lama aysa hadlin muuse alla waay waxa la hadlay halkaas oona ka maqlay nabiyullaahi muuse hadalka alle subxaana watacaala ilaa haddii la yidhaahdo geedda waay wax hadalka oo kasoo baxay hadalka geeda loo nisbay lahay waana mustaxiil inanii ana allahu laa ilaaha ila ana facbudnii waaqim salaata lidikrii geed inay dhahdo nacan loona nisbeeyo markaas walam yazal alle kama zuulin caliiman inuu yahay bikhalqihi midkii ku cilmi badan bikhalqihi makhluuqiisa walam yazal caliiman wuxuu ku tusayaa sifaadkan in ilaahay subxaana watacala wax usoo tajaduday oo usoo cusboonaaday inaysan ahayn weligiisba u ku sifaysnaa hore usoo sheegna masaladaas kalaamka allo marka ka hadlo inaan la koodi karin uu sheega kalaamuhu alla kalaamkiisa jalla wuu ka weynaaday can ilixsaai tirakoob waalxasri koobitaan waalnafaadi dhammaansho waalfanaa'i iyo baaba inuu dhammaado yani ma dhammaanayo low saara hadduu ahaan lahaa jamiicu shajari geedaha dhammaantood aqlaaman qalinyaal haddii laga dhigi lahaa geed waxa dhulka yaalo haddii qalin laga dhigi lahaa waalbaxru baddiina tulqaa la siyaadin lahaa sabcatu abxurin toddoba bad lagu siyaadin lahaa fiihi baxrigan baddaan dhexdeeda fiihi filbaxri baa loo ceeyaa waalkhalqu khalqigiina taktubuhu ay qorayso bikulli aanin saacad kasta iyo ilbiriqsi kasta sanad way dhammaan lahayd badahaasi badi haddii qad laga dhigo geedihii qalin laga dhigo makhluuqiina uu korayo farad waa dhammaan lahayd walaysa alqowlu qowlka ma ahan minhu min allahi alla xaggiisa ka ahaanayo faanin mid dhammaanaya ma ahan waalqowlu fii kitaabihi lmufasal biannahu kalaamuhu lmunazal cala rasuuli lmustafaa khayri lwaraa laysa bimakhluuqin walaa bimuftara ixfaduu bilqalbi wabillisaani yutlaaka maa yusmacu bilaadaani kadaa bilabsaari ilayhi yundaru وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي, وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بار الخليقة halkaana ka hadlayaa qur-aankii ayuu ka hadlayaa qur-aankii iyo sifadii hadda kalaamka uu kasoo hadlay waa isgelayaan maxaa yeele qur-aanku waa kalaamullahi sifadan marka kalaamka marka laga hadlayana waxaa weeyaan waa sifa daatiya ficliya weyaan oo sifa daatiya ficliya weeyaan maxaa yeele marka laga fiiriyo daatada alle marka laga hadlaayo ilaahay kalaam uu ku sifaysan yaha wow hadlaa alle jamaadaadka oo kale ilma lagu shabahayo oon hadlaynin marka laga fiiriyo sifadan maadaama mashiicada alle ay ku tacalluqdo oo yatakalamu bimaa shaaa wamataa shaaa mashiico maadaama ay ku tacalluqdo sifa ficliyay noqonaya dhinacaasna idan marka masaladan waxaa weeyaan asalkeedu firaquna waa ku kala tegey waana masale aada muhim oo ah sababta waxyiga iyadaaba u asalaan ah waxyiga iyo diintao dhanba qur-aanka u asalaan ah qur-aankii marka haddii shaki la geliyo oo layidha hadal alla ma aha de yaana amre anaga marka haddii layidha qur-aankii ilaahay kuma hadlin waxaa imaanaysa yaana amray hadhow marka waxaa ka dhalanayso awaamirtiiba in la fududaysto waxyaabihii alla reebayna la fududaysto mas-alo kastoo qof loo keenana markaas inuusanba yeelinba sababtoo ah asalkeediiba haddaan kalaam alla ounan ahayn khalaas nin walbaa meeshii uu ka bixi karo ka baxaya sifadan marka firaqu aada ugu kala tageen waana khilaaf soo bilowday waadi asxaabta ma jirin qur-aankuna kalaamullahi baa loo yaqaanay dadkuna shaki kagama jirin markii dambe cahdu awaakhir taabiciin ayaa jacdi bni dirham ninkii la dhihi jiraa bilaabay oo yihi in allaha lam yatakid ibraahiima khaliila walam yukalim muusa takliima sifatlkalaam inuu diido isagaa bilaabay dabadeedna aaday usoo shaac baxday markii dambena niman madaxda raggii madaxda ahay ayaa qaarkood intay inxiraafeen ayaa arintii arrintaas ay dadka qur-aanku waa maxay qur-aanku waa kalaam allah oo makhluuq ah sideenoo kalea loo abuuray ilaahay kuma hadlin ayay dadka ku qasbi jireen iyagiiba aada u shaac bixiyey marka culumo xunxunna waa yeesheen oo uu ka mid ahaa bishir almariisi iyo yani axmed ibn abi du-aad iyo raggaas ay kamid ahaayeen ayay yeesheen wixii markaas waxaa weeyaan bidcadaas bidcatu khalqi alqur'aana bilaabatay culummadii aada iyo aaday ugu istaageen lowla allah huma lowlaahum waxaa weeyaan wax badan oo caqaa'idka iyo diintaba kamid ah waa iska indiraasi lahaayeen ilaahay iyaguu ku ilaaliyey wali imaam axmeda u istaagay imaamu ahli sunna imaam axmed ibnu xambal masaladaas waa loo xiray waa loo xabisay dhibaato u mutay wax walba u maray marna inuu yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq kalaam alla maaha ilaahay kuma hadlin inuu dhaho marnaba waa diiday walidaalika ma'muun iyo ninkii la dhihi jiray muctasim iyo raggaasoo dhan iyo yani khilaa'i iyo iyo mutakalim iyo mutawakil nimankaasoo dhan ayaa waxay ahaayeen kuwo aada iyo aada ugu dhibi jiray aimo badanna waaba loo waa u dhinteenba nucaym ibn xamaad alkhusaaci iyo ayaa kamid ahaa iyo ninkii la dhihi jiray alimaam albuweydi tilmiid imaam shaafici iyo rag fara badana kamid ah mixnada lagu dilay kuwa dad culamada kamidana waa iska ajiibeen mixnadiio iyaga oo markaas ku dhaqmaayo man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma biliimaan in la dirqiyey culimmada marka qur-aanka ninka aan u aqoonin inuu hadal alle ku hadlay qur aanka uu yahay qofka aan u aqoonin maxay u yaqaanaan gaalay u yaqaanaan way gaalaysiiyeen alqur-aanu makhluuq qofkii yidhaahdo alla kuma hadlin qofkii qur-aankan dhaho way gaalaysiiyeen walidaalika imaam ibnu lqayim nuuniyada waa ku sheegay wuxuu yihi walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min aimati lbuldaani saas oo kale ayuu yihi kufrigooda waxaa dusha u ritay oo yacnii ka jawaabay oo iftooday konton toban lagu dhuftay konton imaam oo imaamta aimada buldaanta ah kala duwan ee islaamka konton toban marka lagu dhufto waa shan boqol waay shan boqol oo imaam ayaa kufri siiyey ninka waxaas dhahay marka inaad ka shakisa ma aha nacam gaalnimadiisa wax shakiyayaysa kaagelin mujtamaceenan hadda jooga arrintaas taahiir ma ku leedahayna way ku leedahay ashaacirada hadda joogto iyo kutubaha annaga aan caqiido u naqaano dadkeenna ay u yaqaanaan qur-aanku inuusan hadalkii alla ahayna ku taalo qur-aankan qur-aanka laga hadlaya waa kan waay nacam oo musxafka noogu qoran bayna dafatayn ah kan maxaa la dhihi karaa waxay kuleeyihin cibaara can kalaamillaahi waa ilaahay kalaamkiisa laga cabiray ee asagu ma aha nacam marka waxaa weeyaan waa kufri sariix ah qofkay xujada ku ooganta marka ee loo bayaaniyo ee bacda dalika la yimaado yacni madax adeyg waxaa weeyaan qofka isagaa lalamana tukanaayo wax islaamnimo loogama talagelaayo waa qofkay xujada ku oogantay qofkaysan ku oognin xujada oon wax fahminna waa loo bayaaninaa kufriga lagulama degdegayo marka sifadan qur-aanka marka laga hadlayo dadku ama kalaamka alla marka laga hadlayo firaqu dhowr macnay u yaqaanaan qoladan layidhaha alxuluuliya xuluuliyada nimankan layidhaha ahlu lxuluuli waalistixaad oo yani xuluulku wuxuu ka yimid ilaahay baa wax walba dhexgalay leeyihiin walitixaadna wuxuu ka yimid marka ilaahay baa wax walba la midooday intuu dhexgalay hal wada noqdeen saaruu waaxidan ayay noqdeen in allaha xalla fii kulli shayin wax kastoo dhexgalay kuleeyihin ilahay u ku dhex jiraa haddana markaas hal wada noqdayba walidaalika waxay leeyihin maa sama ila allah maa sama fi lwujuudi ilaa ila allah koonkan alla maahan wax kale mama joogaan wax kasta xayawaanka iyo yacni dadka iyo kulli waa kuwaas waay qoladan marka hadda waxaa weya waa dadka ugu foosha xun waay shirki iyo kufri ka xun adduunyada ma yaalin nasaaradii waxaa weya nasaaradii uluuhiyadiibay waxay dhex dhigeen saddex waana lagu gaalaysiyey laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaata le ninkii markay yidhi kawaran koonka oo dhan waa wada ilaah sow gaal u noqon waayo markaas kuwaas ayagu marka waxay qabaan waa waxyaaba xunxunna warkooda ictiqaadkoodaas waa ka laazimawaxay qabaan ayagu marka kalaamullahi laga hadlaayo waxay leeyihin wax kasta oo hadal ah ee koonkan ka taagan ee lagu hadlaa kalaamullahi waay sababto allahba ka dhex hadlaayo qofkii waxay leeyihin marka ibnu ibnu carabi ibnu carabi wuxuu yii ibnu carabi aai wuxuu yihi kulu kalaami lbariyati kalaamuhu sawaaءun calaynaa nasruhu wa nidaamuhu fusuuska saasuu ku yidhi khalqiga warkooda oo dhan ilaahay kalaamkiisa waay sawaaun calaynaa nasruhu wa nidaamuhu isku mid waa gabay iyo gaaraarba waa isku hal marka ninkaas waxyaabaha yaab kale oo ay dhahaan waxaa kamida ah sidoo kale eh, ay leeyihiin alcabdu rabun warabu cabdun layta shicri man ilmukalafu adoonku waa rabbi rabbigu waa adoon yaa loo sujuuda marku ayahay walidaalika nimanka marka ah fikirkan hadda marka adduunyada aada u yaalaa wuxuu ku yaalaa qulaatu suufiya fikirkan qabta suufiyada qulaadooda hadda adduunyada ku nool fikirkaanay qabaan waa kuwa qulaadan ka hadlayna oo maxaa adaad fiiriso u dhabagasho kitaabkan manaaqibka la yiraahdo soomaalidu aada u akriso isticmaasho guryaha ay ku akrinayaan in badan caqiidadan ku salaysan yahay waxaa ku arkaysaa marka inuu leeyahy malaktu ardullahi sharqan wakarban wain shitu afnaytu lanaama bilaxdatin war waa maca shiiqan khalqiga oo dhan hal ilbirsi ku baabicinaya haddaad tiraha ilaaha ku dhex jiro kuleeyahy nacam macnuhu saas waa yani shiiqii ilaahay baa ku dhex jira saara ilaaha la feela nacam saara rabban qadiiran ayuu noqday ayb wuxuu leeyahy wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun in qultu kun yakun amarkeyga amar alla waayo waa tashbiih baliiqa amarkeyga amar alla waayo haddaan in qultu kun haddaan kun dhahoyo kun wixii waaba iska ahaanay adiga hadda qof muslimaa ah tahay waxaa taqaana inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun <coughs> qofku isweydiina marka wuxuu leeyahay shiikhan kun hadduu dhahoy oo iska ahaanayo shaygaas taas ilaahan ku ogeyna haddaad tiraahda waa maxay waxaa lagu leeyahay waxaan qaarkoodna waxay ku dhahayn waxaan waxaa adiga fahmaysid ma aha kuwa kalena waxay kuleeyihiin leeyihiin sheekha lisaanululuhiya ku hadlay lisaanyani ilaahay baa ka dhex hadlay wax waxaan dhahay waaba ilaahay se ilaahay u dhaha sheekhiiba waa wax waxaan dhahay markaas marka taas oo dhan waxaa weeyaan sidoo kale waxaad maqlaysaa sheekhaas wuxuu gaaray darajadaas salaadihii iyo takaaliiftii waa ka dhacday macnaheed waa maxayna wuxuu gaaray yani heer yani rabbinimo wa wax kale ma aha rabbi iyo ilaahna ma tukadaan rabbi ma tukanayo dabcan isaga la caabudayo yuu caabudayaa isagii marka saa wuxuu noqday saas oo kale darajadaasuba marka waxaan kale dadka unbaa loo sheegaa kacbadaa lagu soo tukadaa iyo kacbadoo kusoo tukadaa dadkaa waxoogaa loo sheegaa lama dhihi kara ilaan shiiqii yani ilaahay baa ku dhex jiro oo marka saa darteeda us u tukanayni nimankan marka waxaan aan u jeedno waa niman ilaahnimo rababa waa nacam jago bani aadan iska dhaafe jago ilaahnimo ay u socdaan nasal llah asalaama caqiidadaas marka eh, xuluuliyiintu ayagu marka waxay qabaan fikirkaas ah waxa kalaam koonkan ka socdo dhan kalaamullahi waa ay leeyihin kuwaas iska dhaaf marka ay warkooda qolada labaad jahmiyada iyo muctazilada hadaan soo qaadno qur-aanku waa mac marka la yidhaha alqur-aanu kalaamullahi makhluuq qur-aanku waa kalaam ilaahay laakiin waa makhluuq maxay ka wadaan alqur'aanu kalaam ullaahi waa kalaamkii alle khalaqahu munfasilan canhu ilaahi subxaana watacaala kalaamkiisa meel ka baxsan ku abuura isaga hadduu rabo geedu ku abuura hawadou ku abuuraya hadduu doono meeshuu doono ku abuuraya laakiin waxaa hadla alla ma aha waana makhluuq markaas qur-aankii waa kalaam alle oo makhluuq ah saasay dhahayaan ayb kuwaas iyagu marka eh, waxyaaba ay deliishadaan waa iska jiraan ay leeyihiin eh, allahu khaaliqu kulli shayin wax kastoo alla abuura qur-aanka soo galaa bay dhaheen see usoo galaa shay marka la yihaha allaba shay waa la dhihi karaa qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu shahiidun beynii beynakum marka ma soo gelaya alla marka ma soo gelaya aayadda alle marka mar haddii alla aanu soo gelaynin aayaddan oo isagoo usan alla uusan makhluuq ahayn tilmaamaha alla ka yimaadana xaggiisa makhluuq ma noqonayo saas iyagu marka waa kaasa waxay leeyihiin sidoo kale iyagu marka taasaa marka ay ka qabaan qur-aanku waa kalaamka alla laakiin meel ka baxsan naftiisa ayuu ku abuuraa haddii meel ka baxsan oo ku abuuro meesha hadalka uu ka yimaado hadalka meeshaasaa loo nisbeynayaa annaga hadda hadalkeenna maxaa la dhahayaa hadalka aan ku hadlayno annagaana loo nisbayna takalama fulan hebel waxay waxaasuu ku hadlaa la dhahaya takalama allaahu lama dhahayo allah waxaas ku hadla la dhihi maayo inkastoo alla subxaana watacaala annaga uuna abuuray ficilkeennana uu abuuray ilaahay subxana watacaala annaga afcaasheennaba allahna abuuray laakiin waxa aan ku hadlayno alla loogama dhigaayo ficil ma looga dhigaayo isaga wixii asaga xaggiisa ka imaadaa ficil looga dhigaayo walidaalika wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun annaga iyo sujuudda aan sujuudayno allana abuuray ma la dhahayaa marka haddaan annaga sujuudno allah sujuuday maa laleeyahy la dhihi maayo laakiin waxaa la dhihi karaa bani aadamkan sujuuday allah abuuray sujuuddiisana allah abuuray marka hadday alla kalaamkiisu geed markuu ku abuuro ama uu qof ku abuuro qofka uu hadlo si ay u wadaan waxaa hadalka loo nisbeey lahay qofkaas alla looma nisbeeyo nisbadan marka waa maxay waxay leeyihin nisbadan waa nisbat lkhalqi waay kalaam ullahi marka laleeyahay yani waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala abuuray ayaa laga wadaa taa iyadana jawaabteeda waxaa looga jawaabaa sida cashirkii horeba aan ku sheegnay waxyaabaha alla loo tiiriyo oo loo idaafay waa laba nooc wax ayaga iskood isu taagi karo sida naaqatullaahi oo kale beytullaahi oo kale kuwaas ilaahay tilmaan loogama dhigo wixii laakiin aan keligood istaagi karin oo tilmaamo ah mawsuuf inay ku qumaan maahane wax kale aan si kale aan u istaagi karin ayagu haddii alla ay kasoo fulaan allah tilmaan looga dhiga cilmullahi oo kale kalaamullahi kalaamku marka meel keligiis ma taagnaan karo laabudda min mutakalim <coughs> mutakalim ku sifaysan in la helaa qasab ah marka haddii kalaamullahi idaafadaas waa idaafatu sifa limawsuufiha ma ahan idaafa oo min jihati alkhalqi ah ma aha muctasiladaas marka iyo jahmiyada ay kusaasay dhahan qur-aanku ilaahay kuma hadlin meel kalo ku aha marku rabo alle inuu hadlo hadalkiisa meeluu ku abuuraa meeshaas hadalka ka baxa marka waa makhluuqa ileyhi warka alle qolada dadkaas marka ayaga waxaa weyaan waa jahmiyadii iyo muctasiladii qole ayagu karaamiya la yiraahdaa jirto asbaac maxamed ibnu karaam asijistaani waxay leeyihiin qur-aanku waa kalaam alle laakiin kalaamka alle waxay leeyihin makhluuq ma aha kalaamka alle kalaamullahi hayru makhluuq laakiin waxay ku leeyihiin waxaa weeyaan waa sifo alle usoo cusboonaatay waay ilaahi subxaana watacaala wou hadlaa bacda an lam yakun mutakaliman asoon awel mutakalim ahayn ayaa markau hadlaa hadalka sifadaas ay kusoo cusboonaanaysaa iyakuna waa qaldan yihiin sababtoo ah haddii la yidhaahdo ilaahay ma hadlin ma hadli jirin markaas kadib markuu hadlaya hadalka sifadan ay usoo cusboonaatay markii hore in naqsi ku jiraa ka dhalanaya markii hore naqsi inuu ku jiro bani aadamku markuu hadalka ku xirnaa markuu soo hadla kabacdi kamaala usoo kordhay markii horena nuqsaanaa ku jirtay alla sidaas ma aha sifaadkan marka tilmaamihiisa oo dhan waa wada azeli bimacnaa waxaa weyaan weligii weligiis alla waa kama aanu zuulin inuu ku tilmaanay shalana waa casharkii horena waan kusoo sheegnay arintaas iyada laftirkeeda karaamiyada iyada madhabkooda marka waa baatil oo ay leeyihiin ilaahi subxaana watacaala wou hadlaa laakiin saara mutakaliman bacda an lam yakun waa war aada u khatara oo naqsiga markii hore ilaahay ou lahaa kadibaa sifatu kamaal u timid oo hadal aada khatar u ah wabilahi towfiiq sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi